ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed wslma tasliima kasiira manhaj salaf alصaalixi fi lslaaxi wa bucdihi can اlfitan diinta islaamku waxbay islaaxinaysaa hadday tahay xagga ictiqaadka iyo hadday tahay xagga camalka mid walba raacista diinta islaamka la raacana waxaa ka dhalanaysaa in la hagaago oo dadka caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo mucaamaladooda iyo dhaqankooda iyo kulankooda mid waliba hagaago waxay sheegaysaa diinta islaamku caqiidada saliimkee saxda ah ee uu ruuxu ictiqaadinayo waxay ku binaysantahay tawxiid tawxiidkuna waa aslu usuul asalladoo dhan waa asalkoodii asaaskii diinta weeye nebiyadoo dhan baa lala soo diray tawxiidka وma arslna min qablka min rasuli ila nuuxii ilayhi anahu la ilaha ila ana faacbuduun walaqad bacana fi kuli ummati rasula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut marka dhammaanna rasuullada waxaa lala soo diray tawxiid baa lala soo diray laa ilaaha ila allah bay ku wada baaqayeen oo allah oo keliya in la caabudo aan cid kale lala caabudin malak aan lala caabudin nebi aan lala caabudin weli aan lala caabudin jinni aan lala caabudin insi aan lala caabudin dhagax aan lala caabudin dhir aan lala caabudin wax kale aan lala caabudin bini aadamka dad badan baa ashyaa kale ilaahay la caabuday qaar shaydaanka caabuda inkastoo shirki kastoo lala yimaadaa cibaadatun lishaydaani xaqiiqatan noqonaayo haddana qaar sheeganayaabaa jiraa la yidhi inay shaytaanka caabudayaan acuudu billahi min ashaytaani arajiim ka xanaaqaya qaar baa lo'da caabuda oo haddaad is tidhaahdo sacaqalo ay islaynaysaan qaar baa dhagxanta caabuda oo dhagax dhagaxii ka qurux badan markay helaan kii hore tuurayoo ka dambe caabudaya qaar baa dhirta caabuda ama dhirta wax ka mida caabuda qaar baa farju nisaa caabuda oo talow say yeelayaan markay shaawada gudanayaan waxaa la yidhi waxay yidhaahdaan minka kharajnaa wa ilayka nacuud adaanu kaa soo baxno kaa nimi adaananu kuu soo noqno xubinta tarankaee dumarkaay caabudayaan wax fara badan baa la caabuday cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay kama raalli noqon ilaahay in cibaadada cid lala wadaajiyo laa malak muqarab walaa nebi mursal waa xaqu isagu la khaas yahay cidna aynay la wadaagin waxaa la yidhaahdaa hadalkii uu jacfar ku yidhi boqorkii najaashi annagoo jaahiliye ku sugan ayaa ilaahay nebi noo soo diray wuxuu naga saarayay min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad addoommadu inay iscaabudaan ama addoomma aanu addoommo u noqonno oo aanu caabudno ayuu naga bixinayey wuxuu noo saarayey allah oo keliya inaannu addoommo u noqonno isaga caabudno cidda gaaladii waxay diidday ilaahay inay caabuddo laakiin waxay ku raalli noqotay inay shaytaan caabuddo harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi الnafsi wالshayطaani waa ka odhanaya alcallaamatu bnu lqayim waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray markaasaa waxay u carareen ama waxaa lagu imtixaanay nafta iyo shaydaanka inay addoomma u noqdaan dee waa kala tegayin cid ilaahay oo keliya addoon u ah iyo cadowgii ilaahay oo shaydaan ah iyo nafta oo xumaanta amraysa cidda addoonka u ah afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxay ahayd in cibaadada ilaahay loo keliyaynaayo oo waxay noqonaysay macnaheedu laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane ama laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah oo keliya in la caabudaa xaq yahay wixii allah ka soo hadhay in la caabudaa waa baatil ee xaq ma aha macnaha tawxiidku dad fara badan buu ka qaldamay oo u baahan ilaa islaaxi lictiqaad ictiqaadka in loo islaaxiyo loo hagaajiyo qaar waxaa kaga sugan ictiqaadkii saxiix ahaa naqsi qaarna waxaaba kaga sugan buritaan ictiqaadkii saxiixaa ka buray islaaxu labadaba waa koobsanaysaa in min asaas laga hagaajiyo iyo in waxa ka dhiman laga hagaajiyo oo naqsiga ku sugan laga kabo mid walba waa soo gelayaa dad fara badanoo muslimiin isu qabaa ayaa waxay la imanayaan shirkiyaad iyo inay khasaa'istii ilaahay la gaarka ahaa cid kale ay la siiyaan oo ay la wadaajiyaan waxaynay u malaynayaan inay wax hagaajinayaan raama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa qaar baa waxay doonayaan wanaag iyo samafal haddana markaa dhib iyo xumaan buu la imanayaa kuwaasi waa badan yihiin oo noocyaal badan bay yihiin samafalkana waxaa ka mida bimacnaa waxa samafalka loo qabo iyo wanaagga wax waalid inkaarnimo ah oo cuquuq ah ayaa ka mid ah shirki ilaahay cibaadada cid kale lala wadaajinayo oo khasaa'istiisiya wuxuu la gaarka ahaa cid kale lala siinaayo bay dadka qaarkood waxay moodayaan inay wax hagaajinayaan aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca camalkoodii wuxuu ku lumay adduunyada gudaheeda ayuu ku lumay waxaynay u filayaan oo isu maraynayaan inay wax hagaajinayaan waxna waa kharibayaan qaar badan baa waxay yihiin caamilatu naasiba waa camal fashay naftaasi waana daashay haddana wax wanaagsan may qaban wax wanaagsan may qaban shirkiyaad bay ku mashquushay oo rabbi doonaysa inay ugu dhowaato markaa shirkiyaadka ay ku mashquushay ee ay ku camal fashay waxay iyadu isu qabtay inay wax hagaajinayso waxna may hagaajinayna waxbay kharribaysa harga madhan sidee hawli kaama tegin habaarna u dheer yani wuxuu isu qabaa inuu wax qabtay wax ma qaban wixiisu waa biyo coldhaanshay wax allo wax naafica ma aha waayo camalka haddii shirkul akbar lagu daro oo shirkul akbarka ama gaalnimadaa weyn lagu dhinto wanaaggii lala yimi waa burayaa waa guri asaaskiisii iyo seeskiisii maqan yahay seeska guriga loo qodayo waxaa loogu talagalay inuu hayo ka warran haddii guri weyn aan seesba loo qudin arladiyoo sidaa u siman baa sidaa loo dul saarsaara jaajuurkii ayuunbaa markaa inta arladii sidaa loo saaraa sidaasuu loo kiciyey guriga noocaasi ma taagnaanaya jawaabtu waa maya wuxuu u baahan yahay in qoto loo yeelo oo sees loo sameeyo oo seeska laga soo bineeyo oo seeskaa lagu duldhiso haddii kale wuxuu noqonayaa midaan yacni markaa hagaagayn buu noqonaya camalku waa burayaa haddii shirki weheliyo shirkigaana lagu dhinto walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nebi kastaba waxa loo waxyooday haddaad shirki la timaado oo shirki gasho alhamzatu lildukhuul ashrakta bimacnaa dakhalta fi shirki layaxbaطanna camaluk camalkaagu waa burayaa walatakuunanna min alkhaasiriin waxaanad ka mid noqonaysaa kuwa khasaaray ee guul darraystaad ka mid noqonaysaa walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun aayado kaloo waafaqsanna waa jiraan marka islaaxa ictiqaadka la islaaxiyo la hagaajiyo ayaa ugu horreeya islaax qaar badan baa waxay u qabaan in dad dhintay in la baryaa ama la gargaar weydiistaa inay tahay wax bannaan ama ay tahay wax mustaxab ah oo sunno ah ilaahayna wuxuu amray in isaga la baryo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan shaacir baa wuxuu yidhi yakfiika ana allaha qad qaala adcuunii ka mili maa qad qaala acbuduunii waxaa kugu filan inuu ilaahay kugu yidhi udcuunii aniga ibarya siduu kugu yidhi ucbuduunii aniga icaabuda ayuu kuugu yidhi udcuunii nabiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam adducaa huwa alcibaada ducadu yada ayaa cibaada ah aayadda lafteeduna waa tilmaamaysaa ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin cibaadada waxaa looga jeedaa ducada la soo sheegay culamaduna ducada waatay u qaybiyaan ducaa cibaada iyo ducaa mas'ala labada noocba waa soo gelayaan marka baryada la baryaayo oo la odhanaayo kurubaadka naga qaad waxana sii yani waxay noqonaysaa cibaado baryo kastoo ilaahay la baryaa waa cibaado la caabuday laakiin baryada kayrkii la baryaa oo makhluuq la baryaa marna cibaaday noqotaa marna waa ka baaqataa say ahlucilmigu nasgarayaan sida macruufkaana saddex shartaa loo dhigaa an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh inaad weydiisato mid nool oo makhluuqaad baryaysaa uu yahay mid nool alxaadira inuu yahay mid jooga oo aan maqnayn hadduu maqan yahay waa inuu xukum xaadir leeyahay waa la mid xaadirkii markaa xukum xaadir maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa asbaabta caadiga ah ee caadada lagu ogaaday inuu khabarkiiyo warkuu ku gaadhayo waa in yacni warkaasi ku gaadhaya sida fariin inaad u dirto ama warqad u qorto ama cid aad u farto ama asaalibta markaa cusub ee soo dariday ee caadada lagu ogaaday inuu khabarku cid ku gaadhayo in lagula khitaabo lagula hadlayo bimaa yaqdiru calayhi waxaa la weydiisanayaa waa inay tahay wuxuu kari karo shay allah mooye cid kaleba aynay awoodaynin haddii la weydiisto makhluuq walow haba noolaado hana jooge waxay noqonaysaa shirki ashyaada ilaahay mooye cid kale aynay awoodi karaynin waxaa ka mid ah shifaaga caafimaadkaa ka mid ah oo nebigu muxuu yidhi allaahumma raba annaasi mudhiba alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uk shifaa'an laa yuqaadiru saqama mawdicu shaahid laa shifaa'a ilaa shifaa'uk shifaagii nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku koobay allah buu ku koobay haddaad tidhahdo sheikh hebelow ishfinii amaad tidhahdo weli hebelow ishfinii ama aad tidhaha shaksigana w ibogsii waxay noqonaysaa wax ilaahay la gaar yahay inaad la wadaajisay oo shirki la timi saasay noqonaysaa waxaa ka mida makfirat dunuub dembiyadaad ilaahay ka gashay cid makhluuq aad weydiisato in lagaa dhaafo oo ciddaasi kaa dhaafto bobabka kiristaanku waxay bixiyaan wax la yidhaahdo sukuukulghufraan marka la soo tarjamo lagu magacaabo waa shatiyadii dembi dhaafka markay dembaabaan waxay u tegayaan wadaaddadooda bababkooday u tegayaan kiniisadaha jooga markaasay lacag siinayaan shatigii dembi dhaafkay ka goosanayaan isna shatiga waa u jarayaayo wuxuu odhanayaa waa lagu dhaafay dembigii shatigaasu haysanaya talo muxuu u tari laa yanfacuhum dembiyada allah mooye cid kale ma dhaafto waman yakfir dunuuba ila allah istifaamka waxaa looga jeedaa bimacna alinkaar ay laa axada yakfiru dunuuba ila allah istifhaam bimacna nafyi cidaan allah ahaynoo dembiyada dhaaftaa ma jirto allah oo quraa dembiyada dhaafa axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan bay ku soo aroortay laa yakfir dunuuba ilaa ant waa bukhaari iyo muslim ku timi axaadiistaasna mutacadida ay tahay ilaahayow adiga mooye cid kaloo dembiyada dhaaftaa ma jirto marka wuxuu ilaahay la gaarka yahay haddii cid kale lala wadaajiyo shirki bay noqonaysaa ictiqaadkaasina wuxuu noqonayaa mid waxa weeye buray buu noqonaya oo camalku ruuxu la yimi waa ka buraya marka wuxuu u baahan yahay inuu shirkiga iyo gaalnimada ka toobad keeno dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin awliyadu inay daalacanayso qalbiyada mu'miniinta iimaanka gelaya inay daalacanayaan oo arkayaan waxaan ku arkay kutubta qaarkood iyagoo qoraya ay sufyadu leedahay waxay yidhaahdeen inaan xaafidulqur'aana ayaa waxauu yidhi hidaayadayda ilaahay baa isiiyey ee nebigu xaquun buu iigu yeedhay laakiin hidaayada ilaahay baa bixiyey naxwa haada hadal noocaas oo kale ah markaasaa waxaa lagu yidhi oo awliyadu waxay arkaan silsiladda nuurkee nebiga ka timi ee taxana ilaa qalbigaaga gelaysa balka warran hadday kaa jaraan hadday awood u leeyihiin ha jaraan buuli silsilad aynaan u jeedin oo inagu arkayn oo indheheenna ka daahan ayaa waxa la iyagu waa daalacanayaan silsiladaasi waxay uga dhigan tahay sidii wax maxsuusay arkayaan waa sida fiilada laydhka ama markaa waayirka laydhkoo kale weeye laydhka haddii laambadda loo tallaalo dee waa shidayaa soo maa haddii laga jaro ka warran dembay odhanaysaa soo maa marka waxay ku leeyihiin kay doonaan awliyadu waa u tallaali karaan kay doonaanna waa ka jari karaan hadday awood u layiin ha jaraan buuhi kadh baaba gooyeen isla markiiba qalbigu dam waa gaaloobay sanamkana waa u sujuuday waxay isweydiin leen silsilada nuurkaee quluubta mu'miniinta gelaysa inay tallaalan tahay iyo inaanay u tallaalayn hadday kala arkayaan talow maqaamkaa miyaana nebigu gaadhin waa maqaam cadiimoo weyne nebigu ma gaadhin miyaa munaafiqiinta inaynay u tallaalayn mu'miniintana u tallaalan muxuu ku kala garan waayey wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum ta kale hadday kay doonaan u tallaali karayaan awliyadu oo kay u tallaalaanba hanuunayo kay doonaanna ka jari karaan maqaamkaa miyaan nebigu gaadhin maxaa adeerkii abu aalib ugu tallaali waayey adeerkii abulahab inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa hidaayo waa la jeclaa balee dadkao dhan buu hidaayada la jeclaa falacallaka baakicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat aayad kale waatuu allah ku yidhi wamaa akharu nnaasi walaw xarasta bimu'miniin walaw xarasta bimuminiin marka dhammaan dadkoo dhammi inay wada islaamaan oo wada hanuunaan waa la jeclaaye nebigu ma isagaa ka gaabiyey mise qudradiis iyo awooddiisaynay ku jirin waxaynu garanaynaa waajibkii iyo xilkii la saaray nebigu inaanu ka gaabin saxaabaduna waa uga markhaati kaceen nashhadu annaka ballagta arisaala waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad risaaladii gaadhsiisay waajibkiisu wuxuu ahaa balaaq iyo gaadhsiin laakiin khasab inuu dadka ku islaamiyo qalbigooda hanuun ku geliyo xil saaran maahayn in calayka ila albalaaqu gaadhsiin keliyaa ku saaran looma soo dirin ilaaba ilaa inuu khasab dadka quluubtooda iimaan ku geliyo looma soo dirin adeerkii aad buu ugula dadaalayay inuu islaamo ilaa sakaraadkiibuu ugu yimi yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah markaasaa gaaladii la joogtee abujahal ka mid ahaa abujahal iyo cabdullaahi bnu abi umaya ay ku yidhahdeen atargabu can millati cabdiilmualib sidaa ay ku yidhahdeen markaasuu nebigu ku celiyey markaas ayaguna ku celiyeen ilaa markii ugu dambaysay uu yidhi calaa millati cabdiilmualib ama huwa calaa millati cabdiilmualib ama riwaayaadka qaarkood uu yidhi huwa calaa millati alashyaakhi yabna akhii diintii odayaashaan ku sugnahay inankii walaalkay dhalayow taasina wuxuu ahaa hadalkii ugu dambeeyey sida xadiiska saxiixayn ku sheegahay calaa kulli xaal mawduuca ayaynaan ku dheeraan waa mawduuc waa mawduuc ballaadhan marka tawxiidka in la islaaxiyo iyo ictiqaadka ugu horeeya islaaxa tawxiidka marka la islaaxiyo caqaa'idda kale ama samciyaadka ah ee in la islaaxiyo la hagaajiyaa ku soo xigta caqiidada ruuxu markay hagaagto islaaxa kale imanayaa wuxuu noqonayaa islaaxu lcamal in camalka la hagaajiyo oo camalkii haddaan la hagaajin dee nuqsaan baa jirta oo iimaanka iyo camalka saalixa waa la israaciyaa ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat iimaanka iyo camalka saalixa waa la ysku daraa camalkiina wuxuu ku hagaagayaa in waxa ilaahay lagu caabudayaa ay tahay wax lagala kulmay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam oo lala yimaado tajriid lmutaabacati lirasuuli sala allahu alayh wasalam oo rasuulka la raaco balaa man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsinun ahlucilmiga qaarkood waxay ka istimbaadeen aayaddaas sida imaamu ibnu kasiir fii tafsiirih labada shardiya camalka saalixa lagu aqbalayo aayaddu inay tilmaamayso bala man aslama wajhahu lilaah waa ikhlaaskii waayo aslama haddii laam lagu gudbiyo waxay sheegtaa inqiyaad haddii sideeda loo gudbiyana oo mafcuulka toos loo siiyana waxay sheegtaa ikhlaas marka aslama wajhahu ay akhlasa wa huwa muxsinun ay fi itibaaci rasuuli sala allahu alayh wasalama daahiran wa baatinan muxuu ku samafalay raacitaanka uu rasuulka sala allahu alayh wasalam raacayo kor iyo kalba ka raacayo saas aawodee waxa ilaahay lagu caabudayo waa inay noqotaa wax nebiga lagala kulmay sala allahu alayh wasalam aynay bidac iyo muxdathaat aynay noqon man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radd waataa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man camila camalan laysa calayhi faina kula muxdaثaةi bidca wakula bidcati dalaala wakula dalalatin fi الnar ikhlaas iyo tawxiid haddaan lala iman camalkaasi ma noqonaayo maqbuul waa marduud qaala allahu tacaala sida nebigu ka soo wariyey ana agna shurakaai can shirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirka aayaadka qur'aanka ee ikhlaaska ku soo arooray aad baa u garanaysaan wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin facbud illaha mukhlisan lahu ddiin aayado badan baa ku soo arooray bidac haddii ilaahay lagu caabudana la aqbali maayo man camila camalan laysa calayhi amruna fawa raddun waa in la hagaajiyaa dhaqanka iyo akhlaaqda waa in la hagaajiyaa mucaamalaadka la hagaajiyaa xidhiidhka dadka ka dhaxeeya la hagaajiyaa akhlaaq wanaagsan lagu wada dhaqmaa yacni cid walba xaqiisa la siiyaa faacti kula dii xaqin xaqah cid kastoo xaq leh xaqiisa sii yacni xuquuq fara badan baa jirta aayat lxuquuq alcashara ayaa jirta oo fii suurati nisa ku soo aroortay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayan أعظم lxuquuqu xaqu llah xaqa rasuulku sala allahu alayh wasalam taabici wuxuu u yahay xaqa ilaahay saas aawadeed aayat lxuquuq alcashara gaar looguma sheegin xaqa rasuulka sala allahu aleyh wasalam xaqulwaalidayn baa lagu xigsiiyey ilaa aakhiri lxuquuqna waa la sheegay oo tobanka xaqba aayadda ayaa sheegtay alcalaamatu bnu cuthaymiin waxa uu leeyahay risaalo oo mawduuca ka qoray oo u bixiyey xuquuqun dacat ilayha waqtadatha alfitra waa risaala matbuuca kii u baahan haddaa lacdo waalidiintu xuquuq bay leeyihiin jaarku xuquuq buu leeyahay masaakiintu xuquuq bay leeyihiin agoontu xuquuq bay leedahay yacni waxa weeye madaxdu xuquuq bay leedahay culammadu xuquuq bay leedahay xuquuqaha ciddaan lagu sheegin aayaddan si gaara meelo kalaa lagu sheegay wa xaqu lumara allah wuxuu aayaddaasi waa sheegaysaa adillo kalena waa sheegaysaa axaadiis badani waa ku soo aroortay xaakimka muslimka ah waa in markaa la ateecaa oo la maqlaa oo lagu raaca wixii aan dembi ahayn dembi cidnaba in lagu raaco lagu ateeca ma bannaana taacada ilaahay iyo taacada rasuulku waa mutlaq waa sii daysan yihiin laakiin cidda allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay taacadoodu waa muqayada bitaacati illahi wa taacati rasuulih waxay ku xidhan yihiin oo ku dabran yihiin taacada ilahi iyo taacada rasuulka saas aawadeed cidnaba in macsi lagu aeeca ama dembi lagu aeeca ma banaana nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam inama ataacatu fi lmacruuf waxa laysku maqlaayo laysku aeeca keliya waxa wanaagsanaysan xadiiska saxiixaynka waxaa kaloo nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq la ateecayaa ma jirto oo lagu ateecayo caasitaanka la caasiyayo ilaha khaaliqa ah saas aawadeed yaan xaakimkii muslimka ahaa lagu ateecin walow daalimba ha noqdee shay macsiya laakiin wixii ka soo haray macsidaa waa lagu ateecaya laguma baxayo lalama dagaalamayo laguma mudaharaadayo yacni dadka laguma kicinayo laguma diraayo kullu daalika islaaxa sharciga ah iyo diinta islaamka waa ka hor imanaysa rasuululaahi moxamed sala allahu alayh wasalam baana sheegay inaan madaxda ilaa gaalnimo cad ay la timaaddo aan lagu bixin oo aan laga hor iman marka in lala dagaalamo ma banaana nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man ra'aa min amiirihi shayan yakrahu falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah walaa yanzicanna yaddan min taaca xadiiska saxiixa fii saxiixi muslim ruuxa ka arka amiirkiisa ama ruuxa madaxda u ah wuxuu nacaayo ha karaahiyaysto ha naco waxa dembiga uu la imanayo laakiin gacanta yaanu kala bixin oo ka siibin ee aacada u aeecayo walaa yanzicana yadan min aaca nabigu wuxuu ihi sal allahu alayh wasalam sida cubaada ka soo wariyey wuxuu nabigu markaa na amray ama nagula dardaarmay waan laa nunaasica alamra ahlahu qaala ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan talada inaannu ku qabsanno ciddii haysay nebigu waa noo diiday wuxuu ka soo reebay ilaa an taraw kufran bawaaxan inaad gaalnimo cad aragtaan mooyaane gaalnimadaa cadoo xagga ilaahay ah uga haysaan burhaan iyo deliil cad markaa keliya ayaa taladii lagu qabsan karaa shardiga koowaad waa maxay kufri akbar waa inuu la yimaadaa laba waa inuu yahay kufriga akbarkee uu la yimi mid ama waxa weeye la arkaayo ama yaqiin loo og yahay kuma filla malayaal iyo tilmaamo iyo qaraa'in in la yidhaahdo malo malayaal xoog badan baa sidan sheegaya ama qaraa'in iyo waxyaalo isxoojinaya saa iyo saa sheegaya inuu gaal yahay ama diinta baanu ictiqaadsanayn kuma filla ilaa an taraw ru'yadii waa wax yaqiin ah waxaa la mid a cilmi yaqiina in lagu og yahay waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa inuu yahay bawaaxan culamada qaar waxay ku fasireen laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri waana sida imaamu nawowi wa hayruhu ay ku fasireen tawiilaan kufri ahayn waa inaanu aqbali karin bawaax waa inuu yahay laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri shardiga afraad cindakum min allahi fii burhaan xagga ilaahay waa in daliil looga hayaa kuma filla sheikh hebel baa yidhi arrinkaasi waa gaalnimo laakiin xujo iyo burhaan iyo daliil caad waa in ilaahay looga hayaa inay gaalnimo tahay afarta shardi waxaa sheegaya xadiiska cindakum baa weliba ku jirta cidda xukumaysa waa inay tahay ee intaaba u eegtay cid cindiye leh cindiye leh maxaa loo jeedaa inay masaa'isha caynkaasoo kale ka hadasho ka fatwooto waa inay ahliya u leedahay oo odhan karaa cindii waa saa iyo saas yaquuluuna hada cindana hayru jaa'izin waman antum xataa yakuuna lakum cindu baydka shicirka ibnu daqiiq alciid loo nisbeeyaa wuxuu sheegayaa waxay odhanayaan yani kaasi annaga agtayada waa hayru jaa'izin waman antum yaatihin tihiin xataa yakuuna lakum cindu ilaa cindiya yeelataan marka cidda xukumaysa waa inay cindiya leedahay ahliya waa inay leedahay maaha cid walba isagama fura afarta shardiya xadiidku sheegay culammadu waxay ku dareen shardi laga qaatay qawaacidda guud ee caamka ah waa in markaa loo hayaa awood isaga markaa meesha lagaga bedelo oo muslim lagu bedelo waa inay markaa jirtaa haddaan awooddaasi jirin in fitna dadka la geliyo ma aha gaal ka xoog roon in lagu carsho carsheeyo lagu diro oo wacagta mariyana dee markaa mid furan ma aha ee waxay noqonaysaa haddaan taa awood loo lahayn yacni ilaa inta awood loo helaayo yacni markaa laguma baxayo waa shan shardi weeye xaakimkii muslimka walow faasiq daalimaba ha noqdee in lagu baxaa saasaynay u bannaanayn waayo haddii lagu baxo lala dagaalamo dee ka kala imanaya inuu dhaamaya lama oga dhiigaggan muslimiintuna waa dhowran yihiin sharci unbaa lagu daadin karaa dee sharci banneeyey dhiigaggan in la daadiyaa ma jiro dadkana la khalkhaliyo ka kale markaa imanayaana inuu ka door roonaanayo lama ogaa mid walba waxaa la odhanayaa ku booba miya ya waa sida markaa fitne dawaamo oo aan dhammaanayn aan looga bixin mudaaharaadka xaakimkii muslimkaa lagu mudaaharaado ama shaqo joojin la sameeyo ama boodhar la qaato oo waxa weeye dariiqyada iyo shaaracyada markaa ama la xidho ama shaaracyada la maro ama fadeexaddiisa bannaanka loo soo saaro dadka la kiciyo waxyaalaha noocaasi dhammaan waa wax marka aan bannaanayn oo shareecada islaamka aan ku bannaanayn waxayna ka hor imanaysaa samcigii iyo taacadii shareecadu amartay waxaa lagu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam yaa rasuul allah umara yani hadday timaaddo oo xuquuqdayadii noo diiddo maxaanu yeellaa is'alu allaha xaqakum wa actuuhum xuquuqahum yacni xaqooda siiya xaqiinnana ilaahay ka barya ma odhan nebigu ku booba ee wuxuu amray nebigu sabirka in la sabro sabirka ayuu amray mudaharaadka marka hadda la sameeyo beledo badan baa lagu kharibay muxaadaro mudaharaadka ku saabsanna horeanu galay iyadoo dad fara badani ay u sacabinayaan oo ay leeyihiin weliba xukuumadaa lagu dhisay ayaan galay xukuumadaha caynkaasina qaarkood ay taagnaayeen qaar badanna ay u rixinayeen waxaanan u arkaynay inay tahay markaa shar iyo fitno xadiis muslim saxiixa ku soo wariyaa wuxuu sheegayaa saxaabi ansaarta ka mida ayaa wuxuu yidhi nahaanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can amrin kaana lanaa naafican waطawaaciyat اllahi warasuulihi anfacu lana u fiirsaada saxaabada fiqigooda eeg rasuulku wuxuu naga reebay arrin annaga na anfacaayo wax na taraayay ayuu naga reebay intaa markuu yidhi ayuu wuxu uhi watawaaciyat اllahi warasuulihi anfacu lana waa fii صaxiixi muslim saxaabigii baa saaleh ilaahay iyo rasuulkiisa inaannu adeecnaa nooga anfac badan waxa daahir ahaan aanu moodaynaa adduunyahaan inayna anfacayso ilahay iyo rasuulkiisa inaanu aeecnaa nooga nafci badan oo nooga waxtar badan waa mukhaabaradii markuu nebigu nahiyey markaasuu dabeedna sheegay ha ku kadsoomi shay shareecadu diiday ama nebigu reebay haddii caqligaaga iyo ra'yigaaga aad isku tidhaahdo waxani waa ku anfacayaan ama waxani dadka waa anfacayaan waxaa nafciga xaqiiqigii ku jira waxay tahay aacada ilahi iyo taacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam taasuu ku jiraa dad fara badanoo u rixinaayey mudaharadadii dhacay ee xukuumaddii masar markaa lagu bedelay tii tuunis lagu bedelay yacni kuwo kale lagu bedelay markii dambe caaqibadeedi inay xun tahay waa arkeen intee baa u rixiyey inteebaa u sacabiyey intee baa markaa ammaanay intee baa tahniyada ka qoray intee wufuud u dirtay oo xataa beledkeenna qaar baa wafdiye u diray waxyaalo badanna qoray qaar baa waxay leeyihiin waxaa lay sheegay oo khabarka isoo gaadhay masar xaakimkii xukumi jiray xusni mubaarak in la tuuro laga takhallusay farax baan waxaan ku sigtay inaan duulo ama farxad baa saa iyo saa ii dabooshay wuxuu ku farxayaa waa maxay ma wax shareecada khilaafsan baa mise wax waafaqsan laa shaka inay shareecada khilaafsanto nusuusta ka hor imanayso waxa ayaan daraa dadka waxaa u rixinaya mudaaharaadada iyo ictisaamaadka iyo kicinta dadka lagu kiciyo madaxda inay haddana isku dhedhejinayaan manhajka ahlusunnati waljamaaca oo si ay dadka ugu duubsadaan ay odhanayaan annagu markaa waxa weeye ariiqa salafkaan waafaqsannahay annagu waxa weeye dagaaladii waa ka noqonno waa ka toobad keennay annagu waxa weeye markaa eh, waxaa kuma jiro haddana waxa weeye caadat xaliimatu ilaa caadatiha alqadiima carabtu saasay ku maamahaan islaaxu wuxuu ku dhacayaa shareecada waxa waafaqsan in la raaco mujtamacu haddii la doonayo xaaladda uu ku sugan yahay in laga sii wanaajiyo kuma imanaayo in markaa la yidhaahdo waxa weeye xukunka ayaan raadinayaa oo markaan xukun markaa helo ayaan mujtamaca hagaajinayaan islaaxu wuxuu ka bilaabanayaa fardiga iyo shaksigu ka bilaabanaya usradaa ku xigta mujtamaca ku xiga xukaamtu mujtamacay ka soo baxayaan hadduu mujtamacu hagaago dadkuna waa hagaagayaan madaxduna waa hagaagaysaa ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim ilaahay ma bedelaayo waxa dad ku sugan ilaa ay bedelaan waxa nafahooda ku sugan laakiin dadkii haddaynay hagaagin madax wanaagsan inay helaan dee ma suuragal aha madaxda wanaagsan ma cirkay ka soo dhacaysaa soo mujtamaca iyo dadka ka soo bixi mayso wakadalika nuwalli bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun allah wuxuu inoo sheegay dadku hadday daalimin yihiin madax looga dhigana daalimin baa laga yeelaa wa sunnat allahi fi lkown laakiin annagu waa xumaanaynaa ka mujtamici ahaan laakiin madaxdu ha wanaagsanaato dee ma dhacdo haddii la doonaayo madaxdu inay hagaagto oo madax saalixiin oo wanaagsan la helo oo caadiliin ah mujtamacii waa inay noqdaan mujtamac wanaagsan oo iyaga laftoodu saalixiin ah bal hadda ka warran markaa cibaadaadkiisa yihiin intee salaadda tukanaysa inteese ka tagtay intee waxa weeye ee zakada bixinaysa intee soomaysa intee xoololahoo xajinaysa mucaamalaadka intaa xalaal keliya ku mucaamilaysa waa intee dumarka inta xijaaban iyo intaan markaa xijaabnayn oo cawradooda asturin iyo inta cawradooda asturtay yaa badan a sheikhulalbaani baa wuxuu yidhi isagoo sheegaaya xarakaadka ama xisbiyada qaarkoodoo aad yacni ugu dadaali jiray inay xukunka gaadhaan oo odhan jiray markaanu xukunka gaadhnaan wax hagaajinaynaa oo shareeco ku xukumaynaa ayuu wuxuu yidhi hadday qoladaasi qabsadaan xukunka oo deed hadhow qaraar ay soo saaraan qaraarkaasoo odhanaya gabadh aan cawradeedu asturnayn ma soo bixi karto dee cidda uga horrayse khilaafaysa ayay noqonaysaa waxay noqonaysaa dumarkii yani qolada xisbigaas dumarkoodii bay noqonaysaa cidda ugu horraysa khilaafaysa waayo jaratu qalam ama markaysaga qaraar yani markaa sidaa loo qoro umuuru isku bedeli maayaan waxay u baahan tahay xaaladdu tarbiya islaaxu wuxuu ku imanayaa sheekh albani waxa uu yidhahdaa altasfiya waltarbiya in tasfiye lala yimaado dabeedna tasfiyadaa dadka lagu rabeeyo tasfiyadu waa fara badantay waxaa soo gelaya caqiidada waxa markaysaga yani eh, xune khuraafaadka iyo shirkiyaadkaa laga safeeyo cibaadaadka laga safeeyo bidaca iyo waxyaalaha la midka ah yani culumta markaa ama fiqi ama kayrkii laga safeeyo waxyaalaha daqankee galay laga safeeyo axaadiista nebiga laga safeeyo mawduucaadka iyo daciifaadka iyo bailka tasfiyadu waa fara badan taha dee tarbiya ku xigta in islaamkaa safaysan lagu rabeeyo dadkii waa taskiyada markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam samaynayo yatlu calayhim alkitaaba walxikmata wa yuzakiihim ataskiya waa wax hadda laga tilmaamo atarbiya taas yadaa weeyi marka islaaxu wuxuu ku dhacayaa in waxa weeye asaaska laga soo bilaabo waxyaalaha jira waxaa ka mid a taqliid acma ku dayasho indhala oo cid lagu sameeyo taasina waxay ka hor imanaysaa dee raacitaankii diinta si quman loo raacay taasay ka hor imanaysa raacitaankii diinta si toosa oo quman loo raacayay ka hor imanaysa marka tarbiyada lagu tarbiyeeyo islaamkaa safaysan waa mid waxa weeye imanaysa marka lala yimaado tasfiyada marka lala yimaado tarbiyadii baa markaa imanaysa taqliid acma ayaa jira ama kudayasho indhala oo dadka qaarkooda ay qallidanayaan ama shaksi shaksigaasi ha noqdo imaam min ala'imma imaam a'immada ka mid a ama caalim muta'akhira ama caalim mucaasira ku doona ha noqdo waa in dadka marka islaaxa marka la doonaayo manhajkooda iyo ictiqaadkoodaba in la islaaxiyo waa in itibaaca lagu tarbiyeeyaa ay nusuustii adilada raacayaan qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunuu yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddaad tihiin qaar ilaahay jecel aniga iraaca ku dheh haddaad iraacdaan allah waa idin jeclaanayaa dembiyadiinnana waa dhaafaya ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadakkaruun yacni raaca kii laydinku soo dejiyey wa amrun bilitibaac marka itibaaca dadka waa in lagu tarbiyeeyaa nusuusta waa inay weyneeyaan oo hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam hadal cid kale aynay ka hormarin oo hadal cid kale aynay hormarin oo qadimin laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuulih falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim wma kana lmumini wala muminatin ida qada allah warasuulu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim yani itibaaca waa in lala yimaadaa yani taqliidku mar saa'iq waa noqdaa laakiin ruuxii isagu nusuusta iyo adilada aan fahmayn culammadu marka ma'aakhiday ka qaadatay iyo istimbaadaadkoodana aan garanayn caalimku ku kalsoonida badan yahay waa qallidan karaa jaa'is buu yahay taqliidku laakiin hayrkii kuma ilzaamin karo kumana khasbi karo farqa u dhaxaysa qofka inuu taqliidka isaga u bannaanaado iyo inuu dadkii kalena ka doono amro taqliid taqliid inuu dadkii kala amraa waxay noqonaysaa mid baatila cilmi darro inuu ku hadlayo inay noqonaysaa waayo xaqa laguma garto ashkhaas oo cali bn abi aalib waata maqaalada mashhuurkaa laga soo naqliyo laa tacrif ilxaqa birijaal walakin icrif ilxaqa tacrif ahla xaqa ragha ku garan ee xaqa aqoonsoo garo haddaad xaqa garato ehelkiisa waad garanaysaa ehelkiisa waad garanaysaa marka taqliidka indhahala ee cid layska qallidanayaa waxay ka hor imanaysaa yani ariiqadii salafkay ka hor imanaysaa ruuxu taqliidba hadduu ku sugan yahay haddii adilo loo caddeeyo adilada waa inuu hoggaansama raaca culamaduna waa ku kulansan yihin taas imaamu shaafici muxuu yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunatu can rasuli lahi sala allahu aleyh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liaxad muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qofka sunno rasuul u caddaadayo xadiis nebi cid yacnii kale inuu u khilaafa inaynay bannaanayn oo xalaal u ahayn cabdullahi ibnu cabaas waa kii tilmaamaayey uraahum sayahlikuun aqulu qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wayaquluuna inaha abu bakrin wacumar waxaan u malaynayaa buhi inay halaagsamayaan waxaan ku leeyahay rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi iyana waxay iga horkeenayaan keenayaan iyo cumar waxay yidhaahdeen culammada rasuulka ka sokaysa sala allahu alayh wasalam mid kastoo ka mid a waxna waa raddin karaa waana la radin karaa qowlkiisa in la qaataana iyo fatwadiisa yacni waajibu litibaac marka kuma aha muslimiinta muslimiinto dhan oo culammadu mas'aladay ku ijmaacaan lama khilaafi karo waa ijmaacu waa xuja sharciya adilayna leeyahay ijmaacu inuu xuja sharciya yahay laakiin masaa'ishay culammadu isku khilaafaan qowlka bacdigood bacdiga kale xujo kuma aha ummadda inta kalena xujo kuma aha laakiin qofkii u arkaa qowlkaasi inuu aswab yahay xagga adilada marka laga eego iyo sharciga marka loo eego dee waa inuu raacaa qofkii laakiin adilada aan fahmayn istinbaadaadka a'imadana aan garanayn iyo culammada caalimkuu ku kalsoonida badan yahay ha qallito laakiin inuu dadka u fatwoodo ama ku ilzaamiyo yani mid markaa u furan maaha inuu ku doodaa uma fura walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmi baa la yidhi ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn inuu ku doodaana uma bannaana waayo ma garanayo qowlkani ma isagaa sawaabkii ah oo xaqa waafaqsan mise ma waafaqsana bas wuxuu garanayaa inuu sheekh hebel yidhi laakiin nusuusta qawlkii ugu dhowaa inuu yahay iyo inaanu ahayn ma kala garanayo nusuustiina ma fahmayo inuu ku doodaa inaynay u bannaanayn maxaa u daliila allah wuxuu yidhi haa antum haaulaa'i xaajajtum fi lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fi laysa lakum bihi cilm waxaan cilmi idinku sugnayn maxaa ugu doodaysaan ruuxu wuxuu ku dooday waa cilmi u leeyahay taqliidkuna cilmi ma aha alimaam ibnu cabdilbar wuxuu yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen oo isku wada waafaqeen على أن التقليد ليس بعلم إن أن تقليدك علمي أهي وإجماع العلماء حافظ المغرب ابن عبد البر وأفر بقرية صدح يلحظ المركة هجريد وأهيد من علماء أهل السنة أي السنة لي إجماع العلامة ابن القيم نصاص وقراعية أو قرأ لنقنية تود النظم كي سواك كورنا يا العلامة ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان علمك إن هنوك الدليل كي سلوك قرطه marka ruuxa waxaan cilmi ugu sugnayn ku doodaya ee bas u daafacaya sheikh hebel baa yidhi ama caalim hebel baa yidhi waxaa la odhanayaa ma cilmaa mas'alada kuugu sugan alaka biha cilmun bidaliili hadduu yidhahdo laa waxa taalla falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm maxaa ugu doodaysaa waxaan cilmi idinku sugnayn taqliidkii cilmi aan ahayn culammadu ku kulansanaayo miyaan noqonayn yani waxay noqonaysaa qawlun cala allahi bilaa cilm saas aawadeed qowl aqwaasha ka mida ma daafici karo qowl kalena ma radin karo qowlna uma doodi karo yacni laakiin waxa ku filan isaga inay saa'iq u noqoto u bannaanaato inuu caalimka qallito maadaama u kalsooni badan yahay qallido saa'iq buu ku yahay inta wax khilaafsan aad arkayso daliil lagu tusaayo daliilka aad fahmayso laakiin ma ilzaamin kartid alimaamu alalbaani fataawihiisa markuu fatwoonaayo wuxuu odhan jiray fatwaaya muclima walaysat mulzima silsilat lhuda wanuur saasaa ku duuban ashradina waa la tafriiqiyo waaba daabacan tahay fatwadaydu waa muclime mulzime ma aha muclime maxaa loo jeedaa dadkii waxbay garansiinaysaa tusaysaa laakiin ma ilzaaminayso sidaa inay raacaan ilaaba ilaa ma saara farqiga markay culammadu ka hadlayaan fatwada iyo qadaagana waxay yidhaahdaan farqa udhaxeeya oo qadaaga ilzaam baa weheliya laakiin fatwada ilzaam ma weheliyo waa furuuqda udhaxaysa bayna alfatwa walqada oo qaadigu xukunkan sharciga waa qaadsiinaya ruuxa laakiin caalimku ma qaadsiinaayo ee bes waa ogaysiinaya saas aawodee aad wuxuu ugu celcelin jiray alcallaamatu lalbani qul kalimataka wamshi aniga arrinkaygu wuxuu yahay kelmadaada dhe ka soco dadku inay raacaan iyo inay raacaan ima saaraa qofku hadduu xaq sheego dee ilaaba ilaa maxaa lay raaci waayo hadhan ashyaada qaarkoodna dee xaqa yaqiin baa loo ogyahay ashyaada qaarkoodna danni qaali baa lagu ogyahay masaaisha marka waxa weeye niqaashka dee aqbalaysa culamaduna dee ay ku kala qaybsameen waxa weeye caalim waliba waxa marka uu yahay ama leeyahay ima bilisaani qaalihi aw lisaani xaalihi qawlii sawaabun yaxtamilu lkhata hadalkaygu waa sax yani sidaan anigu u qabo laakiin wuxuu aqbali karaa inuu khata yahay wa qawlu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab waa ashyaada marka aan qaciga ahayn laakiin shayga qaciga ah waxaa la qaطcinayaa inuu sawaab yahay laakiin ashyaada aan la qaطcinaynin waxaa la odhanayaa caalim waliba oo culammada ka midiba wuxuu leeyahay qawlii sawaabun yaxtamilu lkhaطأ mid waliba isagaa sawaab ijtihaadkiisa iyo dannigiisa u qaba dannigiisa marka la leeyahayna oo caalimku sidaa isagaa malaynaya dee danniga gaalibkaahi waa xukum sharciya maxay yidhahdaan culammadu qaacid ahaan dannulcaalimi xukmun malaha caalimku wax maleeyaa danni haaliba waa xukum oo mas'alo ku ijtihaadaya sibuu u badiyey inay adilada u gargaarayso dee xukun buu noqonayaa laakiin rubama caalim kalena inuu si kale u arkayo markaa shayga lagu badbaadaya waxay tahay tawxiidka iyo itibaaca in lala yimaado ayaa lagu badbaadayaa mujtamicaadka hagaagga ay hagaagayaanna waxay ka imanaysaa afraadda in laga bilaabo hagaagga oo la islaaxiyo oo ruux weliba naftiisa ka bilaabo oo shareecada markaa lagu toosiyo waxyaalaha markaas sababaya nacaybka la ysnecbaado iyo kala tagga la kala tago oo la ysla colloobo waa shareecadii inaan lagu qumanaan ama mukhaalafa sharciya lala yimaado waayo cadaawadda iyo nacaybka dadka dhex gala waa musiibo musiibo kastaana waxay ku timaadaa dembi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum musiibo kastoo idin haleeshaa waxay idinku haleeshay oo keliya waxay gacmihiinnu galabsadeen oo kasbadeen allah wuxuu yidhi ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الله وحينا الشاقي كوا وحنو كقادنا النصارى ذا مركا يري نصارى ننعي بلنا أذك بانو كقادنا واتباع الشرع الراعيان فنسوا حظا مما ذكروا به وحي كتغين قيب كم ذا وحي لقواني إن الراعان وح كم ذا كتغين محاكا الشيء faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa waxaannu hurinnay dhexdooda colaad iyo nacayb ay isnecbaanayaan oo isla colloobayaan ayaannu horinoo dhignay waxaa allah inoo sheegayaa sababta colaadda iyo nacaybkaa dhexdooda loo huriyey inay tahay oo sabab ay u tahay tegistay ka tageen wax sharcigii ka mid a idan waxaa laga qaadanayaa shay sharciga ka mid a haddii laga tago waxay sababaysaa colaad iyo nacayb bay sababaysa taasaa laga qaadanaya xukum yaga ku gaarana ma aha innagaba waa inagu sugan yahay xukunkaasi waa inoo yaallaa oo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska saxiixa latusawunna sufuufakum aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum aw qaala bayna quluubikum sinteen oo sinteen oo sinteen safafkiinna salaadda markaa isu taagaysaan safafka sinteen ama ilaahay qalbiyadiinna iskhilaafsiiyo kala jeediye maxaa xadiisku ku tusinaya wax kale iska daaya taswiyada safka la simayo haddii laga tago inay imanayso qalbiyadii in la kala jeediyo taasaa laga qaadanaya xadiis kale waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam maa tawaada snaani fi llahi suma tafaraqaa ila bidanbin yuxdisu axaduhuma laba ilaahay dartii isuma jeclaato dabeedna ma kala tagaan oo ma kala tafaraaruqaan oo isma nacaan in dembi midkood la yimid dartii ay ku kala tagaan mooyaane xadiidkaana albani waa saxiixinayaa fii silsilati axaadiisi saxiixa waxaa kaloo soo arooray xadiis kaloo sheegaya haddii madaxdu ay ku xukumi weydo shareecada wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illahi wayatakhayaru mima anzla allah ila jacala allahu ba'sahum baynahum yacni marka sharcigii lagu dhaqi waayo dhibtooda ilaahay wuxuu ka yeelayaa dhexdooda mid ku sugan marka sharciga in lagu qummanaadaa waxay sababaysaa qalbiyada inay isjeclaadaan dadka isku mid noqdaan madaxdu inay hagaagto madaxduna mujtamicay ka imanaysaa faraaq kama soo baxayso waata saxaabada qaarkood laga soo wariyey acmaalukum cummaalukum camalladiinna ayaa madax idiin noqonaya camalladiinna ayaa madax idiin noqonaya camalkiinna hadduu wanaagsanaado waxaa laydinka soo dhigayaa yacni cid wanaagsan in talada laydinku dhiibo hadduu camalkiinnu xumaadana cid xun baa laydinku karbaashaya waata anas ibnu maalik uu odhanaayo laa yaatiikum zamaanu ila waladii bacdahu sharu minhu samictuhu min nabiyikum sala allahu alayh wasalam yacni wakhti kastoo idin yimaada ka ka dambeeyaa ka sii shar badan sidaana waxaan ka maqlay buuhi nebiga sala allahu alayh wasalam bacdibaa waxay weydiiyeen culammadii taabiciinta caalim ka mid ah marka la yidhi wakhti kastaba ama maalin kastaba maalintii ka dambaysaa ka shar badan dee cumar bnu cabdilcasiis oo imaam caadile ahi wuxuu yimi xajaaj dabadi xajaaj dabadii buu yidhi marka maxay noqonaysaa taasoo kale xadiidkuna waa kan sidaan sheegayey wuxuu ku jawaabay imaamka taabiciinta a'immadii taabiciinta ka midii laa budda linnaasi min tanfiis laa budda linnaasi min tanfiis dadka in laga yaro nafisiiyo waa lagama maarmaan marka cumar bnu cabdilcasiisoo wakhtigiisu aad u yaraa tanfiiskii bay ahayd ila kurba markay timaaddo ama cusri yimaado waxaa ka dambeeya faraj fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran adaygii waxa weheliya waxa wehelyo waxa loo jeeda waxaa ka dambeeya fudayd iyo faraj ayaa ka dambeeya culamada qaarkoodna si kaley u fasireen oo waxay yidhaahdeen marka la tilmaamayo laa yaatiikum zamaanun ila waladii bacdahu sharu minhu looma jeedo xaakimun yani khayrun min xaakimin ama sharun min xaakimin xaakim baa xaakim ka shar badan ama ka khayr badan ama sanad baa sanad ka barwaaqo badan oo xagga dhaqaalaha ama xagga markaa shaksiga xaakimka loogama jeedo laakiin waxaa looga jeedaa diinukum xagga diinta dee zamanka horreeyeyna waxaa la garanayaa dadka ahlu salaaxi mar walba inuu ka badnaa yacni marka kale calaa kulli xaal sida dhibaatooyinka lagaga bixi karaa waa in shareecada loo noqdo sharciga lagu dhaqmo yacni marka la islaaxiyo takhriibka iyo wax markaa kharibaadda markaa wax la kharibayaa waxba ma hagaajinayaan waxay hagaajinayaan ma jiro dad fara badan baa markaa waxay qaateen hubbay qaateen dabeedna waxay yidhaahdeen wanaag baanu wadnaa waxaanaanu isleennahay wax bedela oo khayr iyo wanaag ku bedela laakiin wax khayr iyo wanaagoo lagu bedelay ma jiro dariiqa loo maray iyo waxa markaa la samaynayaa waa wax marka aan wanaagsanayn bilaad fara badan baa la kharribay waxyaalo badan baa la qarxiyey dad badan baa xaqdarre lagu laayey amnigii baa la khalkhaliyey yacni muslimiintii baa markaa yacni rucbi beledadoodii iyo cabsi ku joogta waxa noocaasee la samaynayaana shareecada barna kagama taalo dariiq sharci oo la marana kaasi maaha aha adiladuna waxay inoo sheegaysaa dhiigaga muslimiintu inay dhowran yihiin oo ay xaaraan yihiin in la daadiyo waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanah wa acadda lahu cadaaban cadiima qof kastoo muumin xaqdarra ku dila oo si badrheedha u dila ciqaabo shanaa loogu goodiyey waa shan waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu waa ta koowaad abaalmarintiisu waa jahannama khaalidan fiihaa xaaluu ku waarayo mid baa lagu yidhi baa la yidhi soomaalidu sheekaday sheegaan war walaalkaa maxaad ugu aari weydi wallahi markaan arkay buu yidhi markuu ilaahay uu yidhi waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajaza'uhu jahannamu oo weliba khaalidanna u raaciyey ya dee taasaan ka baqay buui khaalidan baa weliba kasii baqay bu fajaza'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi ilaahayna waa u cadhooday walacanahu waa nacdalay wa acadda lahu cadaaban cadiima waa arrin aad iyo aad u weyn arrin aad iyo aad u weyn weeye nebigana sala allahu alayh wasalam axaadiistiisa axaadiis fara badan baa ku so aroortay aayado kaleoo qur'aan oo ku soo aroorayna waa jiraan sida aayadda allah u yidhi waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayakhludu fiihi muhaana ilaa man taaba waxaa laga qaadanayaa culayska u culus tahay aad iyo aadna ay u daran tahay qof muslima xaq darre in lagu dilo weliba aayaddani waa ka caamsan tahay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq nafta ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey noqonaysaa awalan annafsu lmuslima ta koowaad waa nafta markaa muslimadda دا السبب دي قيدة لابد دي أن لا إمنين طلبات وقال كي دمي أها oo allah waa kii yidhi qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi wala bilyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun nafta saddexaad ee ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey waxa weeyaan waa kii ammaanka la siiyey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'mana nafta afraada ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey waxa weeye waa kii mucaahadka ahaa ou nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna yacni ruuxa ruux markaa mucaahad ah oo muslimiintu cahdi la leeyihiin dila urta jannada ma uriyo ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo soo gelaya markaa cahdiga iyo ergooyinkii gaaladu soo dirteen waxaana markaa ergooyinkaa ka mid a safaaradaha markaa gaalada u jooga bilaadka islaamka waayo safaaraduhu waxay ku yimaadeen idan iyo ogolaanshay ku yimaadeen marka culammadu waxay ku kulansan inay mucaahadin yihiin ay cahdi leeyihiin in la laayaano aynay bannaanayn waatuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam lowlaa anna arusula laa tuqtalu yacni haddii aynay jiri lahayn ergooyinka inaan la laynin haddaynay jiri lahayn lama laaye yani kurkaan idinka jari lahaa musaylamat alkadaab ergadii ka socotay bay ahaayeen markaasaa waxay la socdeen dhulka qurayshi ma laha adna rasuul baa tahay adna rasuul baan ahay musaylama sidaasuu la soo diray ergada markaasuu idinku maxaa leedihin wuxuu leeyahanu leenahay bay yidhahdeen nebigu wuxuu ku yidhi ergada in la laayo hadday bannaanaan lahayd ma bannaaneen yacni kurkaan idinka jari lahaa buu markaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiisku wuxuu ku tusinayaa marka ergada gaaladu soo dirataa dilkoodu inaynay bannaanayn kullu daalika waxay gudagelayaan naftii ilaahay dilkeeda xaaraantinimayay gelayaan waxyaalaha qarxinaha dadka qaarkood isqarxinayaan mafaasid iyo dhibaatooyin badan baa ku sugan jihaadna ma aha waa naftoodii ay dilayaan waciid iyo goodaana ku jira waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama xadiisku waa caam qaar baa odhanaya markaa waxaa sheekh hebel iyo sheekh fulaan baa saa iyo saa yidhi war xadiiskii nebigaannu idiin sheegaynaa man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama kan isqarxiyey naftiisa ma dilay ilah baan idinku dhaariyo mise ma dilin waa dilay xadiiska nabiga xaggaad uga saari sheekh hebel hadalkiisu miyuu khasisi karaa xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam ma sheekh hebel baa lagu soo diro rasuul ku ah mise nebi moxamed baa rasuul ku ah haddaad rumaysan tahay nebi moxamed wuxuu ihi man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama aakhire miyuu ku anfacayaa hebel iyo fulan iyo callaan baa yidhi rasuululahi moxamed haddaad rumaysan tahay raac haddaadan rumaysnayn shaksiga kale aad rumaysan tahay raac man qatala nafsahu bishayin man waa adawaat lcumuum qatala aya qatlin baa soo gelaya waa ficil siyaaqu shardi dhacay ficilkuna hadduu siyaaqi shardi dhaco cumuum buu faa'ideeya sida muqararka ku ah cilmu lusuul mantuna adawaatu lcumuumkay ka mid tahay oo waxay ka mid tahay siiqaayinka ugu caamnimada badan wa fii shumuuli man liunsa janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu adawaat lcumuumka markuu tirinaya saaxib lmaraaqib bishayin waa nakira fii siyaaqi shari qatala ficilku wuxuu dhacay siyaaqu shari buu dhacay ficilkuna hadduu siyaaqu shari dhaco cumuum buu faa'ideeyaa waayo waxay ka dhigan tahay man qatala qatlan masderkaas ficilkaa tadamunay oo uu ku guda jiraa waayo ficilku muxuu ku tusiyaa wuxuu ku tusiyaa macno masder iyo yani macno waqti walficlu maa dalla cala zamani wa masdarin dalaalata qtiraani waa ka odhanayo ibnu mucطib yani ficilku masder iyo zamaan buu ku tusiyaa waa shay muqarar oo markaysagaa kutubta naxwo o dhan lagu garanayo oo mid waliba qorayo marka masderkaasi wuxuu ka dhigan yahay inuu dhacay siyaaqu shardi idan cumuum buu faa'idaynaya wanaxwu laa sharibtahu in shariba watafaquu in masdarun qad juliba xataa qolyaha xanafiyada oo khilaafa oo yidhaahdo waxa weeye ficilku hadduu siyaaqu shardi dhaco cumuum ma faa'iideeyo alcallaama maxamed lamin ashinqiiti wuxuu odhanayaa khilaafkoodu waa fii xaali la fii xaqiiqa bimacnaa suuruu ku saabsan yahay khilaaf xaqiiqiya maaha waa khilaaf lafdi ah waayo waxay leeyihin waa laazimsanaya qolada kalena waxay leeyihin wadci ahaan buu u tadamunaya marka macnuhu waa isla guryogey waa isla ogolyihin bishayin waa nakira fii siyaaqi shari qaacidaduna waxay tahy idaa waqacat inakiratu fii siyaaqi shari tufiidu lcumuum marka aya shay iyo aya qatli iyo aya shaksi baa soo gelaya meenad uga xisaabtaa ma jirto daliil rasuulka ka keen ka saaraya intiq bicilmin aw isqut bixilmin ama cilmi ku hadal ama xilmi ku aamus iska hadal maaha fulaan iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa oo hebel iyo hebel haddii la iska qallidanayo a'immadii hore maa la qallito war itibaaca ilaah iyo rasuulkiisu ina amreen xaggee la marinaya daacada ilah iyo rasuulkiisu inagu waajibiyeen see laga yeelayaa atiicu llah wa atiicu rasuul atiicu sheekh fulaan miyaa la yidhi adiicu allah wuxu uhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum bilaahi calaykum in isqarxiya miyay ka mid tahay mima unzila ilayna qofkii inuu isdilo isqarxiyo oo naftiisii dilo isagoo le maslaxad baan uga jeeda limaslaxati ljihaad limaslaxati kada ya miyay ka mid tahay mima anzala allah ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum xagga rabbi miyaa laga soo dejiyey bilahi calayk ittabicuu mima unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliya walaa tattabicuu min duunihi wliya nabigu sal allahu alayh wasalam in la raaco ayaa waajiba waxa loo soo diray in la raaco wamaa arsalnaa min rasuuli ila liyutaaca biidni illaah cidda rasuulka ateecdana allah buu ateecay man yutic arasuula faqad ataaca allah ka rasuulka ateeca allah buu ateecay bilaahi calayki yaa kuu ballanqaaday haddaad naftaada disho ila nafo badan ma lihid hal naf baad leedahay xaqiiqada markaad gaadho dib uma soo laabmaysid adduunyo kuma soo noqonaysid dib aan u soo camal fala haddaan xaqiiqada soo taabtee lagaa yeeli maayo halkii naf inaad ku bixiso wax naskiya daliilka khilaafsan oo yacni dadka qaar ay kugu yidhaahdeen waa bannaan tahay oo hebel iyo hebel baa banneeyey masaa'iq baa ma shareecada meel bay kaga taallaa yacni waxa weeye sharcigii ilaahay sidiisa in loo raaco wey sharcigii ilaahay waa sidiisa loo raaca waxaan la bannayn waa inaan lala iman islaaxu wuxuu ku imanayaa in shareecada toos loo raaco qaar fara badan baa laga yaabaa inay u arkaan arkani inuu naafic yahay oo arrin naajixa uu yahay wax tarayo laakiin muxuu yidhi saxaabigii nahaanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can amrin kaana lanaa naafican wa tawaaciyat llahi wa rasuulihi anfacu lana nebigu wuxuu naga reebay waxaanu isleenahay waa idin anfacayaa adduunye ahaan laakiin ilaah iyo rasuulkiisa inaannu ateecnaa nooga nafci badan oo nafci nooleh khayaal yaan lagu wareegin xaqiiqada iyo sharciga ha la raaco sharciga allah soo dejiyeyna ha loo hoggaansamo yacni qofku naftiisa ha kaga bilaabo naftiisa yaanu ku khamaarin yacni fitanka iyo fasaadka ha laga fogaado dacwada xaqa ahi fitan oo dhan bay ka fog tahay waxyaalaha fitanka ah shaqo kuma leh fitnadana lugiya gacantoonna looma kala furo dad fara badan baa fitnada ficil ahaan uga baxa laakiin waxay ugu jiraan qalbi ahaan iyo af ahaan bay ugu jiraan fadhi ku dirirkaa badan fadhi ku dirirka ayaa badan qaar badan baa waxaa laga yaabaa inaanu isagu hub qaadanin laakiin markuu meelahaa joogo waa u doodaa waa daafacaa waa ammaanaa waa ku farxaa waxaad ku farxaysaa ma wax shareecada waafaqsan baa mise waa wax khilaafsan gaalo waa neceb nahay laakiin annagoo gaalo neceb nacaybku nagu xambaari maayo wax shareecada khilaafsan inaanu ku farxno nuqdadaas waa nuqda muhima ah. walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu nacaybka cid necabtihin yayna idinku kallifin kallifino idinku xambaarin inaa cadaalad samayn weydaan waxay ku saabsanayd gaalada nacaybkoodii la necbaa baa saxaabada lagula hadlayey markaasaa la leeyahay gaalada aan necab tihiin cadaalad la'aan yaan idinku xambaarin shaygii sharciga khilaafsani waa dulmi waa xadgudub waayo mukhaalafada sharciga la khilaafaya dulmi nafta la dulmiyaya ah kulu man khaalafa sharca faqad dalama nafsah waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah kii xuduudda ilaahay ka tallaaba naftiisa waa dulmiyey waa ku xadgudbay maqaama aynay lahayn buu dhigay sharciga in la khilaafaa ma banaana cabdullaahi ibnu rawax ayaa nabigu wuxuu u diray sala allahu aleyh wasalam gaaladii yuhuudda ahayd oo khaybar heshiis lagula galay khaybar meesha la yidhaahdo gaalo yuhuudaa deganayd ballankii bay buriyeen ballankii markay buriyeen baa nebigu sala allahu aleyh wasalam ku duulay waxay ku war heleen ciidankii oo ku waabariistay iyaguna beerahoodii ay iska falanayaan markaasay yidhahdeen muxammadun walkhamiis allah waa muxamed iyo iyo ciidankii shanta markaa madax lahaa ee shanta qaybood loo kala jebiyey qayb hore qayb dambe qayb labada hareerooda iyo qayb qalbigoo bartanka ah aljeish lmukhamas calaa kulli xaal dhufayskooday galeen way isku shubeen maalmaha halkii xisaar lagu hayay akhiiran markii dambe waa la furtay waa isdhiibeen cahdi iyo ballan ayaa lala galay oo nebigu wuxuu kula ballamay inay beerahaas hayaan intaanu doonnaanaannu idinku sugaynaa wakhti mucayano laydin qaban maayo beeraha ka shaqeeya oo fala oo biyeeya wixii ka soo go'a nusow nus bay inoo tahay idinkuna badh baa qaadanaysa annaguna badh heshiiskaasaa lagu kala tegey waa yuhuudda waa khiyaamo badan tahaye dee iyaga la aamini maayo beertu wakhtigay go'aysaa markay soo dhowaato weli waxba aan laga goyin ayaa cid beeraha taqaanoo soo qiyaasta bal midhaha markaa ka go'aya intay yihiin baa loo diraa cabdullahi ibnu rawaxa loo diraa waa khabiir beeraha yaqaana midhihii oo markaa saaran dhirtii ayuu saa u dhex maray xaggaasuu u maray xaggaasuu u maray gees walba waa u maray waa qiyaasay dabeedna wa iyagoo naxsanoo isle waxaydaan qaadi karin buu dhalada idinka saaraya bay ku soo urureen salow muxuu odhan doonaa markay ku soo urureen ayuu wuxuu yidhi yuhuuday khalqiga ilaahay abuuray idinkaan idinku necbahay cidaan idinka idinka necbahay ma jirto ha yeeshee taasi igu kallifi mayso inaan idiin cadaalad samayn waayo iyadoo aan sidaa idiin necbahay baan idiin cadaalad samaynayaa timirta dhirtaa saaran waa beerihii markaa khaybar oo dhan ou gees walba uga baxay gees walbana u maray timirta dhirtaa saaran qadarkeedu waa intaa kamana badna kamana yara markaasay waxay yidhahdeen ilaahay cadaaladda ayuu ku taagay cirkiiyo dhulkaba sidaad sheegtay weeyaan bay yidhahdeen mawdicu shaahid waxaan uga jeedaa saxaabigu wuxuu tilmaamay khalqiga uu ilaahay abuuray inuu yuhuud ugu necab yahay haddana wuxuu tilmaamay inuu haddana u cadaalad samaynayo soomaalidu hadal wanaagsan bay yidhahdaan waxay yidhahdaan gaal dil haddii lagu xambaaro dee jihaadka marka lala jihaadaayo waan si kale loo dilayni waa hadal wanaagsan gartiisana sii ya isagoo gaal ah gartiisa sii de wixii khalada ee shareecada gef ku ah cid kastaba ha ku saabsanaadee waa in la yaha waa khalad waa inaan la odhan gaala la daafacayaa waa inaan la odhan dadka xunxun baa la daafacayaa waxaa la daafacaya waa shareecada shareecada la daafacaya imanka ahlu sunnati waljamaaca waxay ka hadlaan masalada ku saabsan dadka dunuubta kabaa'irtaa la yimi ahlulkabaa'irkaahi gaalo ma aha oo milladda kagama baxayaan dembiyada kabiirada ah ee gaalnimada ka sokaysa kuma gaaloobayaan oo millada kagama baxayaan naartana ku waari maayaan hadday galaan mashiiada ilahay bay hoos yaalliin bal ka warrama hadday cidi tidhaahdo culammada ahlu sunnau markay sidaa leeyihiin faasiqiintii bay u doodayaan ya war faasiqiinta u doodi maayaane shareecaday u doodayaan oo daafacayaan sharcigaa sheegaya cidda dembiyada waaweyn la timi ee ahlu tawxiid ahi fisqi wax kastaba ha kala timaadeen naarta inayna ku waaray adiladaa sheegaysaa dembiga weynay la yimaadeen ee gaalnimada ka sokeeya inaanay diinta kaga baxaynin inay dembi weyn la yimaadeen oo aynay xalaashan marka waa difac can sharci la difac an lfasaa fasakada in la daafacaya maaha iminka culamada islaamku marka ay leeyihiin xukaamta daalimiinta ama fasaqada iskadaa kuwa caadiliinta ahe lagu bixi maayo in lala dagaalamo oo lagu baxo dadka lagu kiciyaana ma banaana waana in lagu ateeca wixii aan dembi ahayn ma xukaamta fasaqada ee dalamada baa la daafacaya mise shareecada la daafacaya shareecadii nebi moxamed baa la daafacaya sala allahu aleyh wasalam millat arasuuli sala allahu aleyh wasalam diin allahi baa la daafacaya diintii ilaahay macruufkii in la amro wanaagga la amro xumaantana la reebo dee waxay ka mid tahay sharcigu wuxuu markaa waajibiyey man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastaطic fa bilisaani fain lam yastaطic fa biqalbi kuntum khayra ummati ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billah wanaagga in la amro xaqana la caddeeyo waajib qul ilxaqa walaw kana mura xadiiska waata lagu soo wariyay xadis abi dar xataa marka ninka xaakimka ah ama boqorka ah ama madaxweynaha ah ama khaliifada ah ama imaamka ah marka loo nasteexaynayo dariiq baa sharcigu u sheegay in loogu nasteexeeyo dariiqaasi waa maxay waa in hoos markaa loogu tago oo inta loo tago wanaagga loo sheego oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaniya kii doona inuu u nasteexeeyo mid madaxtinimo u saaxiiba si calana oo muuqata yaan u muujinin walaakin yaatiihi fayakhlu lahu yacni waxa weeye waa u tegayaa oo intuu u tago ayuu markaa la khaali noqonayaa hoos ugu sheegaya fa in ajaabahu hadduu ka ajiibo yacni waa sidii markaa la rabay uu doonaayey haddii kalena markaa waxa weeye waa la iska daynaya xadiiska caynkaasa culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa saxiix kitaabu sunna ayuu ku soo wariyey ibnu abi caasim sheekh albaanina waxa uu sheegaya inuu saxiix yahay weliba axaadiis kaloo la macnina waa jirtaa sida xadiiskii usaama ee saxiixa ku sugnaa oo markii la yidhi dadka qaarkood eh, cusmaan ay ka cawdeen inuu xilalka qaarkood dee u dhiibay qaraabadiisii ijtihaadan ayaa usaame waxaa lagu yidhi maad la hadashido u naseexaysid cusmaan markaasuu yidhi anigu waa waa u naseexeeya waxbaa u sheegaa buuhi laakiin waxay idinla tahay haddaydaan idinku maqlinoo aanan idin maqashiin inaanan la hadlin oo u naseexayn bay idinla tahay ama waxaan diidayaa arrin inaan furo kii ugu horreeye furaayey inaan noqdo ayaan diidayaa arrinkaas marka uu leeyahay inaan furo anigu bilaabo ayaan diidaya wuxuu uga jeedaa waa si calana in marka amiirka ama khaliifada loo naqdiyo loo radiyo taasuu tilmaamaya saas aawadeed baa culammadu markay sharxayaan xadiiska waxay yidhaahdeen arrinka noocaasee uu sheegaayo inuu doonaayo inuu karaahiyaysanaayo inuu arrinkaa isagu furo markii dadka qaarkood fureen oo albaabkaa bilaabeen oo ay madaxdii uga hadleen si calana oo cusmaana ay uga hadleen oo waxyaalaha qaarkood ku naqdiyeen si calana way naceen dadka qaarkood dabeedna markii dambe caaqibad waxay noqotay inay dilaanba waayo daahiratu lbuqdi si yar bay u bilaabantaa haddii ruux maalin walba waxa laga sheego leh maantana sidan buu sameeyey ma maantana ha maantana sidan buu sameeyey oo maalin walba markaa wax in yar lagu sheego lagu yidhaahdo maalin walba maantana saasuu fala nacaybkiibaa biiraya marka dambe waxaa laga yaaba infijaar inuu ka yimaado oo ruuxii xaaladaanu isxukumi inuu gaadho marka nacaybkii baa saa ku beermaya islaaxa iyo khayrkuna wuxuu ku jiraa ah, in waxa weeye madaxdana hoos loogu naseexeeyo dadkana markaa taacada la amro oo la yidhaahdo wixii aan dembi ahayn ku ateeca waayo dadka in la wada raalli raalligeliyaa ma suuragal aha imaamu shaafici muxuu yidhi wuxuu yidhi rida allaahi maqduurun wa mafruudun raalli ahaanshaha ilaahay faralna waa yaho waa waajib maqduurna waa yaho waa la kari karayaa in allah la raalli geliyo wa rida annaasi laa maqduurun walaa mafruudun dadka in la raali geliya ee kaa raali noqdaana faralna ma aha mid la kari karana ma aha mid la kari kara aha maxaa loo jeedaa dadka dhammaan ma wada raali gelin kartid hadday qaybi kaa raali noqoto qayb kalea markaa aan kaa raali noqonayn cibaaro kale waatuu ka cabiray shaafici rida nnaasi gaayatun laa tudrak raalli ahaanshaha dadka la raaligeliyo ay ka raali noqdaan waa yool aan la haleeli karayn oo la gaadhi karayn wa rida allaahi gaayatun laa tutrak raalli ahaanshaha allah ka raalli noqdo o aad raalli gelisaana waa yool yani aan laga tegi karin bimacnaa in laga tagaa aynay bannaanayn marka maadaamay sidaas tahay waa in lagu dadaalaa in allah la raalli geliyo shaygii macsidaha allaha ka raalli noqon maayo marka macsi iyo dembi lagu ateeci maayo laakiin waxyaalaha masaalixda ku saabsan ma sidana aslaxa ma sidan baa wanaagsan ma sidani ma wanaagsana dee waxaa loo daayaa cidda madaxda ah iminka imaamka salaadda ina tujinayaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay raalli gelinayso in bisimka sare loo qaado qaar inay raalli gelinayso salaadda subax in la qunuudo qaar kale waxaa laga yaabaa inay raalli gelinayso in ashyaada aan la samayn oo laga tago qaar waxaa laga yaabaa inay raalli gelinayso salaadda in aad loo dheereeyo qaar kale waxaa laga yaabaa inay raalli gelinayso salaadda in qubqub lagu tukado yacni qaarba waxbaa raalli gelinaya marka ma waxa saaran dadka o dhan inuu raalli geliyo ise isagu siduu saxda u arko inuu inagu tujiyo hadday cidi tidhaahdo markaa ka waran iyadoo iyagu ma'muum ah may sidaha ha yeelin ilaaba ilaa sidan yeel ya miyuu u imlayn karaa ruuxu maya uma imlayn karo uma yeedhin karo qaadiga maxkamadda fadhiya miyay saaran tahay dadka markaa hadda ishaya ee tanaasucu ka dhaxeeyo siday iyagu doonayaana jecel yihiin inuu u kala xukumo mise siday isaga sharcan ula muuqato inuu u kala xukumay tahay ka soo qaad muxakamiin baaba yeesheen xaakimkaba ka kaala muxakam bay xukunkii u wada dhiibteen oo waxay ku raalli noqdeen inuu kala xukumo waa xakam taxkiim weeyi ma waxa saaran iyagu markaa sida iyagu doonaan inuu u kala xukumo oo dariiqada loo kala xukumaayo iyo tartiibta loo raacayo iyagu ay u yeedhayn maxaan yeelaa dee halkaas sidaa yeel caynkaa kan waxaa weydii kanna caynkaa dheh mise waxa weeye isaga siday u muuqato waa inuu ku wadaa kee baa saaran amiirka marka waxaa jihaadkii loo xil saaray ee ciidamadii amraya amarka ma yagu ka qaadanaya oo waxay iyagu markaa soo jeediyaan buu markaa fulinaya isagu odhanaya waaye haddaba wada mise amarka isagaa bixinayo daacada marka inay raacaan baa saaran yacni boqorka muslimiinta ama amiirka muslimiinta ama madaxweynaha dadku ma siday markaa doonaan inuu raacaabaa markaa saaran mise waxa saaran dadku markaa isaga inay ateecaan man ilmutaac ma shacbiga mise waxa weeye marka waa ruuxa madaxda ah waa jirtaa markaysaga markaa in lala tashado dadka laakiin tashiga lala tashadaa iyo waxa kala duwan taacada markaa cidda leh waxaa kala jira wax la yidhahdo shuura iyo waxaa dimuqraadiya dimuqraadiyada iyo shuuradu waa kala duwan yihiin dad baa isku qalda oo ula baxay dimuqraadiya islaamiya dimuqraadiya islamiya xagga ka jirtaa dimuqraadiya ayaa la yimi gaalaa la timi shuurada islaamka iyo dimuqraadiyaduna shaqa iskuma leh waxay u qabaan dimuqraadiyaddu inay tahay gaaladii la timi xukunka shacabkaa iska leh oo waxay leeyihin alxukmu lishacbi sida shacabku xukumo waa in lagu socdaa xukunkii waxaa laga qaadanayaa xalaalayntii iyo xaaraan tilmaantii shacabka wax hadday diidaan waa diidantahay hadday ogolaadana waa loo ogolya shareecada islaamku sidaa ma aha in ilxukmu ila lilah xukunku allah keliya u sugnaada shacabka xukunka waxba kuma sugnaan shuurada iyo dimuqraadiyadda waxay ku kala duwan yihiin xataa sida markaa waxa go'aamada lagu gaadho waxa laga tashado wa amruhum shuuraa baynahum iyo washaawirhum fi lamri waxay ku saabsan tahay masaa'isha markaa dunyawiga ah iyo masaa'isha ijtihaadiga ah laakiin shaygani ma xalaal ba ma xaaraan ba yani waxa weya waa in adilada la raacaa mas'alatu nusuus mas'ale nusuus leh naska iyo daliilka waa in la raacaa waxyaalaha markaa ku saabsan taqdiiru lmasaalix waxyaalahaan mansuus ka ahayna sharciga lagu nasgarayn war ma sidan baa aslaxa mise sidan baa aslaxa waxaasaa markaa tashi laga sameeyaa masaa'isha ijtihaadigaa baa laga sameeyaa umuuraha dunyawiga iyo umuuraha dagaalada ku saabsan iyo asbax ma tahay inaynu heshiis gallo inaynu marka waxa la dagaalanno inaynu la jihaadno inaynu marka hadda la heshiinno waxyaalaha noocaas oo kale tashiga laga sameeyaa qaabkaynu markaa ku habboontahy inaynu marka u dagaalanaa waa sidii haddaynu dagaalamayno laakiin dimuqraadiyaddu waxay leeyihin wax walba waa laga tashanaya waa ko mar labaadka shuurada islaamka cid mucayanoo ahlu ra'yi ah ama ahlu marka cilmi ah ayuu markaa la tashanayaa xaakimku ee cumuumu naasi lama tashanayo oo ma odhanayaa ruux walow maxay kula tahay dadkao dhanna lama soo marayo laakiin dimuqraadiyada waxaa leeya maya dadkao dhan weeye shuurada islaamka waa muclima laa mulzima muclimo weeye oo xaakimkii ama amiirkii waxay tusaysaa yacni meesha masaalixda ku jirta iyo mafaasidda ku jirtay muujinaysaa ra'yiga wanaagsana aswabka ah laakiin mulzimo ma aho xaakimku kuma khasbana sharcan sida loo bato in la raaco waayo isagaa mutaac ah oo la aeecayaa oo la amray in la aeeco aiicu llaha wa aiicu rasuula wa ulil amri minkum dimuqraadiyaddu waxay leeyiin may sankaa u daloola khasab bay ku tahay sida dadku u bataan in raaco xaaraantii shareecadu xaaraantinimaysay hadday dadku u bataan in la xalaaleeyo dimuqraadiyaddu waxay leedahay xalaal waa in laga dhigaa oo aqlabkii agsarka la raacaa laakiin shuurada islaamka waxay leeyihiin taasi shuurada maxal kuma leh waa mas'alo nas xaaraan weeyo ilaahay baa xaaraantinimeeyey ama rasuulkiisaa xaaraantinimeeyey sida loo sheegay ha loo raaco ha loo ictiqaadiyo talana kama fura wma kana lmumini walaa muminatin ida qada allah warasulu amra an yakuna lahm alkhiyaratu min amrihim marka shuurada iyo dimuqraadiyaddu waa kala duwan tahay yaa la isku qaldin wadaad xumo isku qaldaaya ha dhegaysanina wadaad xumo isku qaldaaya ha dhegaysanina sharcigu siday tahay in loo raaco weeye qadiyadda ku saabsan waxa weeye shuurada islaamka in la yidhaahdo waa mulzima oo siday u bataan in la raacaa laazima mucaasiriinta qaarkood baa la yimi waxayna ula yimaadeen tabaciyo gaalada ay raacayaan inhizaam nafsiga ku sugan culamadii islaamku waxay yaqaaneen maaha bal waxay naskareeyeen inay waxa weeye shuurada islaamku inay tahay muclima nebiguna sala allahu alayh wasalam masaa'isha qaarkood wuxuu la tashan jiray abubakar iyo cumar saxaabadii kaleoo joogtay waxba kama weydiin jirin dabeedna amarku bixin jiray laakiin bacdu lmucaasiriin baa ku dooday qaarkoodna risaalo ka qoreenba in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam isha ra'yiga ah inuu aqlabka mar walba raaci jiray waana dacwa cariida laa daliila laha min alwaaqic waa dacwo la yska sheegtay iyo sheegasha weeye oo in lam takunuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau yacni markaa sheegashadana haddii markaa bayino iyo daliil aynay lahayn cidda u saaxiibka ahi waxay markaa tahay yani cid iska sheeganaysa albayinatu cala almuddaci daliil ma leh culammadii hore waxay naskareeyeen inay yidhaahdeen laysa cala alimaami wa amiiri alxarbi wa imaami asalaati waalqaadi an yutiica atbaacahu yacni intaa midnaba ma saara atbaacdooda inay ateecaan ma saara bal calayhim an yutiicuuhu isaga inay ateecaan baa saaran say naskarayeen weeye cibaaro noocaas oo kale ana ibn abniciz waxa uu ku sheegaya sharxu lcaqiidati aطaxaawiya ayuu cibaara naxwi haada ku sheegaya ahlu cilmi kalena waa sheegeen calaa kulli xaal waa idinku dheereeyey mawduucuna waa mawduuc kolle iska ballaaran islaaxuna wuxuu ka bilaabanayaa yabda'u min alanfus ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim laakiin maanta xarakaadka markaa jira haalibkoodu waxay leeyihiin yani ama lisaanka xaalkooda ama lisaanka qaalkooda uu leeyahay islaaxa iyo tagyiirku wuxuu ka bilaabmaa min alqima xagga saruu ka bilaabmaa oo marka waxa weeye kursiga cidda saaran la hagaajiyo baa ummadduna hagaagaysaa jawaabtu waxay tahay ickis tusib waar dabagedi waad asiibaysaaye altagyiiru yabda'u min alanfus yacni waxa weeye wuxuu ka bilaabanayaa nafaha sida wax lagu hagaajin karaa sidaa weeye xaalad laga cabanaya hadday jirto fisqiya xumaan hadduu jiro kala daadsanaan hadduu jiro yacni markaa haddii wax kastoo xunba waxaa laga hagaajin karaa aasaaska hoose laga soo bilaabo ayaa laga hagaajin karaa laakiin korka markaa in lagaga yimaado yacni mid lagu hagaajin karo ma aha ee sida lagu bedeli karo waa saas weeyi yacni wanaagguna wuxuu ku jiraa diinta in loo noqdo diinta la wada qabsado ayuu ku jiraa waxa dulliga lagaga baxayaana waa taas sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam ida tabaayactum bilciinati waakhadtum adnaaba albaqari waraditum bizarci sallat allahu calaykum dullan laa yanzicu minkum xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaana loo jeedaa diintii oo dhammaystiran in loo noqdo ayaa laga tilmaamaya yacni diintii oo dhammaystiran in loo noqdo ayaa looga jeedaa diinna waa mudaaf la idaafeeyo macrifo loo idaafeeyo cumuum bay faa'iidaynaysaa waa kullu diin markaa in loo noqdo yani haddii waxa weeye bacdi diinta ka mida laga tagana haziime iyo jab baa ka imanaya siduu nabiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam wajucila adillatu wasagaaru cala man khalafa amrii dulliga waxaa laga yeelay cidda amarkayga khilaafta uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yowma uxud waa garanaysaan xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu addunya wa man yuriidu alaakhira yani waxa uu ahaa yani jabku markaa yimi wakhtigii mukhaalafaadka lala yimi ayuu markaa yimi oo mukhaalafada ayaa jabka sababaysa jabka ayay markaa sababaysaa yawmu xunaynna waa garanaynaa wa yowma xunayn ida acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shayئan wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin markaa jabkii waxaa sababaya waxay tahay mukhaalafada sharciga la khilaafo ayaa sababaya nasrigana waxaa sababaya yani raacitaanka shareecada la raaco ayaa sababaysa in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum waxaa allah u yidhi in tansuru llaha yansurkum haddaa allah u gargaartaan bimacnaa shareecadiisa waafaqdaan oo raacdaan yansurkum waa idin gargaaray loogama jeedo keliya haddaad dagaalantaan oo yacni iyadoo la dagaalamay haddii sharcigii la khilaafsan yahay oo mukhaalafaad sharciya lala imanaayo dee baa ka imanaya wa jucila dillatu wasakaaru calaa man khaalafa amrina waa inagii sheegnay marka sidaas aawadeed waxaa loo jeedaa in tansurullah yacni raacitaanka shareecadoo dhammaystiran la raacayo yansurkum wa yusabbit aqdaamakum ayaa marka allah yidhi ولينصرن الله من ينصره ba aayad kale ilaahay إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور lumuur marka waxaa laynoo sheegayaa kuwa la tamkiininaya waa kuwee waa kuwa sifadan leh aladiina in makannaahum maxaa ka horeeya walayansuranna allahu man yansuruh ilahay wuxuu u gargaari doonaa kii ilaahay u gargaara ayuu allah u hiilin doonaa u gargaari doonaa wuxuu u gargaari doonaa ka bedelo aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaa kuwaasuu ilahay u gargaaraya kuwa marka la tamkiiniyo salaadda oogaya oo salaaddii taagaya wa aatow azakaata zakadana bixinaya wa amaruu bilmacruufi wanaagga amraya wa nahw cani almunkar xumaantana reebaya walilaahi caaqibatu lumuur ayuu allah yidhi allah wuxuu yihi wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصالixaati layastakhlifannahum fi lard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa allah wuxuu inoo sheegayaa kuwa uu ballan qaaday yani istikhlaafka iyo tamkiinka iyo in amni ugu bedelayo waayo waxa weeye waa kuwii iimaanka iyo camalka saalixa kulansaday wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi lard wacdiga ilaahayna ma baaqdo ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay ballankiisa ma guubiyeelo ma buriyo ma buriyo ilaahay waa oofiyaa ya maxay ku mahmaan xataa marka waxa carabtu waxay ku mahmaan anjaza xurun maa wacad makhluuq iyagoo sheegaysaa ka yidhahdeen bal ilaaha khaaliqi wuxuu ku ballan qaaday ka warran walilahi almasalu laclaa walilaahi almasalu aclaa layastaklifanahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim yani dhulka ayuu istikhlaafi doonaa oo marka uga dhigi doonaa qaar waxa weeye iyagu khulafo ka ah uu ka dhigi doonaa walayumakinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum diintoodana tamkiiniye oo qaar awoodo inay ku camal falaan oo ku dhaqmaan oo u madax bannaan ka yeele walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna ugu bedele cabsidoodii dabadeed nabadgelye ugu bedeleen maxaa loo ballan qaaday istiklaaf iyo tamkiin diintii la tamkiiniyo iyo markaa tabdiil amni loogu bedelo khawfkii ay ku sugnaayeen amni loo daba mariyo oo loogu bedelo maxay saasoo dhan ku mutaysteen yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya wacdiga ilaahay wax lagu gaadhayo tawxiidka ugu horreeya camalkii saalixaana waa ku xigaa waynu markaa sheegnay camalkaa saalixina wuxuu u qaybsamayaa islaax naftooda ay hagaajinayaan oo camal naftooda ku kooban ay la imanayaan iyo islaaxa kayrkooda ay hagaajinayaan oo aayaddii kale waata sheegaysaa aladiina aqaamuu salaata waatawu zakaata waamaruu bilmacruufi wanahaw can lmunkar wlilahi caaqibat lumuur allahuma ina nas'aluka caaqibat almuttaqiin allahuma ina nas'aluka alcaaqibata almaxmuuda waxusna alkhaatima allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk